بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan kusoo dhex jirnay tacaariiftii ku saabsanayd sheekhu kaga hadlayay cilmiga iyo daniga waxaan soo marnay marka cilmiga ayaan soo marnay iyo tacriifkiisii waxaan soo marnay oo kale cilmiga qaybihii uu qaybiyey oo ahaa cilmi qadiim iyo cilmi muxdatha uu qaybiyey kaqaacadina uu ka sii hadlay cilmiga daruuriga iyo cilmiga muktasabka uu ka hadlay ayaa noo dembeysay kabacdi tacaariiftuu sii wadaa marka cilmiga iyo waxyaalaha idraagaal idraagaal idraagga la yidhaahdo leannu idraagaadku waa waa badan yihiin marka hadda sheekh qaymi buu sheegi doona waana khulaasayn doonaa insha allahu tacaala wuxuu yidhi faslun waxaddu ljahli tasawur lmacluumi calaa khilaafi maa huwa bihi wuxuu yidhi sheekhu faslun wuxuu kan fasal u yahay oo kala saarahayaa wixii soo hormariya waxa soo socda weeye wa xadduljahli jahliga xadkiisa iyo tacriifkiisu waxaa weeye tasawuru lmacluumi tasawuru inaad suuraysato oo qaabaysato oo u fahamto almacluumi shaygii la yaqaanay ama maa huwa min sha'ni an yuclam shaygii la yaqaanay ama maahane in la ogaado yaa macquula waa la garan karaa mustaxiil maahaw calaa khilaafi inuu ku garta weeye iyo si ka duwan maa huwa ma ladii kii huwa asaguba bihi asagoo ku sugan yahay wey jahli waxaa weeye ku yidhi sheekhu inuu qofku wax u suuraysto shayga u suuraysto sidii uu ahaa sida waaqica oo dhabto xaqiiqada si aan ahayn u ka bedelin inuu u suuraysto jahligaa marka hadda uu tacriifiyey waa kii la oran jiray jahlumurakab jahlmurakabkii way hadda wax meeshan ku tacriifiyey jahlbasiidkii muusan tacriifin wadaadka muxaqiqa hoos waa isaga kale jamcu jawaamic waxaa ku qoran aljahlu intifaau alcilmi bilmaqsuud waan sax wey tacriifkaasaa fiican in la yidhaahdo cilmigu jahligu waxaa weeye intifaau اlcilmi bilmaqsuud in shaygii loo qasdaayey oo la doonayey oo maطluubka ahaa wax aqoona iyo wax garasha iyo wax idraaga iyo wax dareena midna aadan u lahayn hada huwa wey marka intifaau اlcilmi bilmaqsuud oodan shaygiiba haleelin oodan ogeyn oo haddii lagu yidhaahdo salaadu tayamum ku asaxaysaa aad tirahda laa adri marka xukmu tayamum waxaa weeye haalibaad ka tahay qalbigaaga kuma jiro ma garanaysid waxba kama garanaysid haddii lagu yidhahdo war qibladii ma halkaana mise waa halkaan qofku yidhaahdo aad tidhahda laa adri ma garanayo hada huwa aljahli leanna waxa loo qastaya waxayd in la ogaado qibladii in loo qasto loo tukado adiguna wixii loo qastaayo la raba in la helo maad ma garanaysid hada huwa aljahli wey marka eh, kaas marka waa jahli basiita wey kaas waa jahli basiita ayib eh, midkaan wadaadku hadda tacriifiyana waa jahli eh, murakab ah jahli murakab ah. waxaana ficnay in marka hore basiidka uu tacriifiyo kabacdina usii gudbo jahligu marka waa sidaas jahli macnihiisu waxaa weye intifaau lcilmi bilmaqsuud weeye la yidhaahdo sidaas waa saxiix weeye waxaa kaloo kasii dhib yaray wadaadadu yidhaahdaan oo loo badan yaho aadna u xoog badan in la yidhaahdo eh, cadam idraaki shay bilkuliy cadamlidraaki bishayi cadamulidraak shay bilkuliya shaygoo dhan gebi ahaantiisa inaadan haleelin inaadan fahmin aadan garan baa waxaa la yidhaahdaa jahli la yidhahdo aw calaa hayatihi calaa hayatihi marka muxuu noqonayaa kaa hore waxa wey markii la cadamu idraaki bishayi kuliyatan markii la yidhaahdo waa jahlig maxaa la yidhaahdaa basiidka ahaw aw calaa hayri hay-ati markii la yihahdo wuxuu noqonayaa jahlig murakabka ahaa shayga waad haleeshay wax inaad garataad isku dayday laakiin waxaad u ogaatay siduu xaqiiqada iyo waaqic ahaa si ka bedelan baad u garatay saa in lagu tacriifiyo maxaa la yidhahdaa waa tacriifyada fiican bay ka mid tahay jahlig marka waa la qaybiyaa jahliga qaybaa loo qaybiya qaybaha loo qaybiya waxaa ka mid a ah sida haddaba aan sheegnay jahlbasiid iyo jahlmurakaba jahlbasiid macnaheedu marka muxuu yahay kutubta ilaa had jeer waad ku aragtaan jahlbasiid jahlbasiid macnihiisu waxaa weeye mufradan wey albasiid macnaahu almufrad wey laysa basiid inuu yahay shay iska sahlan shay iska sahlan waxaa laga hadlay soomaalida basiid waa iska warkan waa iska basiid kan basiidka hadda waxaa laga hadlay basiidka hadda laga hadlay halkan waxaa weeye waa shay waaxid mufrad wey laysa bimurakkab shay la istarkiibiyey oo laba mufradoo la isu keenay laba jumlo la isu keenay ma aha wey ee muxuu yahay waa shay waaxida wey limaada liannahu qofku wax naftiisu sida ilaahay ku abuuray bay khaali ku tahay ku joogtaa wey marka waa iska shay keliya waaxida weeye laakiin waxyaalo kale macluumaad kaloo qaldan ma aysan gelin marka basiidkuna waxaa laga wadaa ilmufrad baa laga wadaa mufrad baa laga wadaa murakabka maxaa laga wadaa murakabka isaga waxaa laga wadaa waa shay la istarkiibiyey ka kooban yahay wey haddaad mufrad aan soo nir basiidku waa mufrad murakab jahlmurakabku waxaa weeye maa rukbiya min shayayn oo agar wey laba shay marka iska saaran yahay jahl murakabkaa laba shay iska saaran yahay shayga koowaad marka muxuu yahay waxaa weeye jahlu mutraq wixii la haleeli lahaa iyo maqsuudkii huwa jaahil canhu aljahlu bilmutraq shaygii la haleeli lahaa oo loo qasdayay maqsuudkii jaahil buu ka yahay wey ثaaniya annahu jaahilun can nafsihi wey wa yadaci bilcilm jaahilka murakabka ah oo waxba garanaynin laakiin oo shamari raba inuu sheekh ku noqdo wuxuu ku leeyahay e annagaa naqaano waa lagu yaqanaa sidaas sidaas weeye hunaa marka maxaa weeye maqsuudkii iyo ujeeddadii iyo dantii lalahaa ma yaqaano horta hada huwa aljahlu aaniyan huwa jaahilu can nafsihi wa jaahil inuusan waxba garanaynin oo waxba aqoonin oo uusan masalada fahansanayn lama socdo lama socdo marka kaasoo kale culammada eh, shareecadu waxay ku magacaabaan qofka noocaas jaahilka murakabka ah waxay yidhahdaan waa axmaq wey daqon wey kaasoo kale waa dabaal be daqon wey qof aad u liita limaada lianno takalluf baa ku jira iyo liidnaan baa ku jirta naftaadu waxaadan aqoon iyo waxaadan aadan wanaajinayn inaad dhex fariisiiso ood ka hadasho waxa weeye doqonnimo ayay kuu keenaysaa mid ayaa doqonnimo ayay kuu keenaysaa marka lama ogolo waana wax aad u liita marka labadaasu iska saaraya marka jahli murakab waxaa weye masaladiiusan aqoonin maqsuudkeeduusan aqoonin mudragii uusan garanayn iyo asaga naftiisa uusan ka warqabin hee inuu jaahiliya uusan waxba la socon lannahu yadaaci lcilm taas marka labadaasaa loo qaybiya jahliga jahliga basiidka laftiisa waxaa loo qaybiyaa oo hoostaga marka jahliga laga hadlay basiidka nisyaanka iyo sahwi qaar waxay dhahaan nisyaan iyo sahwi iyo aflu saddexba waxay hoos tagaan jahlulbasiid bay hoos tagaan inaad wax hilmaanto nisyaan shaygaad hilmaansan tahay afla inay kugu dhacdo inaad haafil tahay inaad waxyaalahaasna waxay hoos tagaan leannu maxaa dhacay marka qaarka waxaad garanaysa inaad shayga waad taqaana waad soo baratay sheekh baad ka soo baratay waad garanaysaa laakiin qalbigaa u ka baxaya ille maskiin baad iska bini aadamku waa iska hilmaamaysaa saa lagu leey war masaladaa ka warasa ad leedahay wallahi laa adri ma garanayo markaasaa lagu leey saas saas miyaysan noqota haa war waa sax wey saas eed baad leedahay maxaa dhacay marka hunaa waxa way jahal basiidaad ku dhacday laakiin jahli basiidka aad ku dhacday ma ahid inaad niman waxba la socon ma ahide waad hilmaantay weeye waad ilduuftay weeye waad sahwiday weeye haflaa kugu dhacdo weeye meel kale waxaa kaa haysatay hee koronto iyo magned baa meel kale ayaa kaa haystay wey marka waxyaalahaas waxaa la hoosgeeyaa nisyaanka iyo sahwiga iyo kaflada iyo waxaa la hoosgeeyaa jahl basiidka ayaa la hoosgeeyaa wey jahl basiid marka jahlin waan garanay murakab waxa laga wadana tarkiibka iyo basiidka waxa laga wadana ayadana waan garanayo waan garanayo ayib waxaa jahliga lagu magacaaba oo marka hadii qaybaha kale jahli waxaa ka mid ah, oo ayana muhiima in la ogaado u baahan xaqiiqatan bimakaan waa muhiim wey jahligi mar haddii la yareeyo basiid iyo murakab baa loo qaybiyaa waxaa jahliga qeybta saddexaad noqonaysa qofku waxa uu yaqaano cilmiga u leeyahay inuusan ku camal falin ah. huwa caalim walaa yacmalu bicilmi sidaas daraaddeed culummada cilmiga ay yaqaanaan aan ku camal falayn waxaa la yidhaahdaa juhaal ah, culama usuuq juhaal baa la yidhahdaa oo oh, se u dhahaysa waxaa laleey midkaas aad wadaadkaasaa laleey jaahil wey se jaahiliya ninka nin adugu intaa taqaana iyo ka badan bu yaqaanadoo soomaaliba u duubsanayaae maxaad u jeediya waxa weeye waxa ka dhacwa la yaabay see jaahil ku yah jaahil weeye limaada liannahu lam yacmal walam yaltazim bicilmihi wey ah, sidaas daraaddeed buu ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa ilmaamka le wuxuu kaga hadlay ardagu sheekhiisa ma wacdin karaayo ma waanin karaayo ma radin karayo wax mau sheegi karaa sheekha utaqila ma la ohan karaa Ah, sheekh iyo waalidka iyo ila sheekhu waa waalid dhinac marka laga eego waalidka ku dhalay iyo eh, sheekhaaga iyo muxaadara alamru bimacruuf wanahy can munkar ma ujeedin karta ma dhihi kartaa ittaqi llah yaa sheekh ah, miiska mau garaaci kartaa wuxuu leeya ha waa lagu garaaci karaa limaada hadduusan cilmigiisa ku camalfalaynin ixtisaab baa lagu samaynaya ilaahay baa loogu dhowaanaya he amar macruufkaa la faraya munkarkan waa laga reebayaa limaada liannahu asbaxa alaan jaahil masalada uusan ku camalfalayn iyo hawshaan uu hadda ka leexday oo dhinac uga leexday huwa jaahil ka cawaam wey warkiisoo lama fahmay maadaama uusan masaladii iyo cilmigii aqoontii iyo macluumaadkiisa uu iska leexday hadda waxaa la dejinaya hee mansilat alcawaam baa la dejinaya waxna laga soo qaadi maayo sheekhu ilahay ka cabso ayaa la dhahayaa taa waxay misaalka oo ka mida culammadu ku miitaaliyaan qofka taariku salaadka arkaanta qof ka tegay soonkiibu ka tegaya salaadiibu ka tegaya haddii la yihah war salaadda maxaad uga tegay salaadda miyadan uga wuxuu leey waa oga walaala inay waajib tahay farda inay tahay in laygu leeyahay waa oga shaydaan iyo naf baa maxaa la yihahda qaalib ga noqday wy hada alinsaan wuxuu garanahayaa taarik lisalaad wuxuu garanaya xukmu salaa in laysku cadaabayo ilaahay inuu ka rabo ummadoo dhan in laga rabo rugn inay tahay waa garanaya wa maca dalika laa yusalli isagoo caalima ah masale xukunkeeda garanahaya laa yusalli kaasoo kale marka maxaa la dhahayaa jaahil baa la dhahaya waa jaahil baa la dhahaya see jaahiluyay salaada xuggooda waa ogyahay waxaa la yidhi liannahu laa yacmal bicilmi huwa marka qaybahaas ayaa maxaa la yidhaahdaa ii sheeg yaa ka mid dadka marka waa dadka ugu liita waa dadka ugu daran wey qofka jahli basiidka waa la daaweyn karaa liannahu yaxtaaju khudwa waaxida maxay tahay in wax loo sheego qofka jahli basiida hadduu ku sugan yahay waxaase waxaas weeye walaala saas weye masaladu khalaas u qaadanaya laakiin kuwa ugu daran waxa weeye jahil murakaba iyo maxaa la caalim aladi laa yacmalu bicilmihi kuwa ugu daran waa kuwaas wey dagaalka iyo macarakadu kuwa ka taagantana waa kuwaas wey kuwaas wey kuwa culamadu ay leeyiin likulli daa'in dawaaun yustadabu bihi ila alxamaaqata acyad man yudaawiha cudur kaste iyo xanuun kaste waxaa loo helaa hee daawo la isku daaweeyo ila alxamaaqata doqonnimada moogu doqonnimo waxa weye acyad min yudaawiha haddaad dabca doqonnimo inaad daaweyso oo dhakhtar geyso isbitaal geyso dhakhtar geyso adiga doqonnimo ma la daaweyn karaa lama daaweyn karo dadka marka jaahil murakabkaa oo doqonkaa iyo qofka cilmigiisa aan ku camalfalayn acyad man yudaawiha way daalisay oo way noogisay oo way quusisay hee qofkii raba inuu daaweey waa dhibka meelaha ugu daran oo ka jiro meelaha ugu daran oo dhibka uu ka jiro weeye marka jahliga tafaasiisha ayada ayaa ku jirtay jahliga tafaasiisha ayada ayaa ku jirtaan ka socon marka hadda tacriifkan hadda uu tacriifiyey sheekhu hal mid unbuu sheegay baan waa xaduljahli jahliga xadkiisa iyo tacriif xad bimacnaa tacriif baan soo marray waa tacriifuljahli waxaa weeye haddaad rabto tasawur ilmacluumi inaad tasawur waa inaad suuraysato oo u fahanto almacluum shaygii la yaqaanay ama maahane maa min sha'ni an yuclam lama yaqaana laakiin waa la baarayaa weeye calaa khilaafi si ka duwan oo ka gadisan maladii kii inaad u fahanto weeye huwa asagoo bihu ku sugan siduu ku sugnaa oo xaqiiqadii waaqac si aan ahayn inaad u fahanto ayaa jahl la yidhaahdaa murakaba kana waa jahl murakab baan igu aan ka socon wkhlaasn wixii wadannu midka labaad waxaa weeye hadda saddex maalmood labaan soo marnay cilmi waa lasoo tacriifiyey jahlin waa lasoo tacriifiyey illa waa la iska soo horjeedaa mar haddii cilmi la sheegay waxaa laga ana tira sheekhu muxuu muxuu jahliga hadda ka doona ille hore waxaanu soo marnay inuu sheekhu ka hadlahayo hee baabu bayaani alcilmi wadanni wamaa yatasilu bihima wamaa yatasilu bihima waxaa ka mid ahee ah, jahligaa ka midow jahligaa ka mida marka jahligi maadaama uu ka mid yaho cilmi haddii la sheegay jahli baa meesha soo galaayo jahligaa meesha soo galaayo hadda wuxuu rabaa dannigii inuu guduxiyo wadannu maluhuna waxaa weeye tajwiis waa bannayn weeye amrayn laba arrimood aad bannayso labada arrimood ama nafyi ha noqdo ama isbaat ha noqdeene axaduhumaa midkood adhar uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari midka kale wey labada arrimood bannaynayso mid ka midu midka kale waa ka muuqasho badan yahay marka kanu waa adhar kan kalena hee inuu daahir yahay baa dhici kartaa inuusan daahir noqonna waa dhici kartaa liannu afcala tafdiil had iyo jeer baabkeeda laguma socodsiiyo had iyo jeer afcala tafdiil baabkeeda laguma socodsiiyo ayib waajiruhu marbu kaa diidahaya marka wadan wuxuu yidhi sheekhu tajwiis weeye tacriifka sheekhu uu tacriifiyey dhanniga uu tacriifiyey laysa bisaxiix weeye ama waxaa la odhan karaa haddaan iska gaabsanno oon wax soo reebanno fiihi musaamaxa kabiira ku jirto musaamaxa iyo lugafidsi iyo iska tasaahul ayaa ku jira wey wadaadaduna kama ayeeli wey tacriifkan waxaan malaynayaa inaad la socotaan waa tacriifka uu maray juweyni alaysa kadalik waraqaadka tacriifka ku qoran wey kan nafsuhu waxba kuma kala duwanaan lanno juwayni iyo wadaadkan isku waqti bay noolaayeen hal sanayna geerida ku kala dambeeyeen hal sano ayay geerida ku kala dambeeyeen wey goormuu dhintay eh, shiraasi shiraasi goorma eh, faadkiisi goormuu ahaa faadkiisu wuxuu ahaa eh, lix boqol afar boqol toddobaatan iyo lix afar boqol toddobaatan iyo lix waxaan afar boqol toddobaatan iyo toddoba miya se isku sana wa ad wax saasa way hal sana ba u kala dhaxayo marka laba ninoo saaxiiba oo isku wakti wax alifay isku fanina wax ka alif marka tacriifkooda waa isku mid tacriifka marka juwayni kan inta badan dee looma daneeye kaa asaga oo juwayni eh, waraqaadka ile waraqaadku wuxuu muqadamo u yahay baa la yidhaahdaa burhaanka ama maxaa la yidhaha talkhiiska labadaas ile laba kitaaboo usulfiqiga u leeyahay marka eh, waraqaadku waa muqadama iyo gogoldhac wuxuu u yahay burhaanka u yahay marka kaasay shaaficida ku yoteen eh, kaasay ku yoteen kana waa dileen kana waa dileen sababka u dileenna waa idiin soo sheegay oo ah inuu ashaaciro u taataabtay iyo mutakalimiin qaala ashaaciratu qaala mutakalimiin ay dheheen bay isaga leexdeen wey juwayni laftiisa meel waxaa jirta waraqaadka la yidhi ay shaacirada ku naqdeen baa jirta wey marka meeshaan uu yidhi tajwiiz sax ma aha tajwiizkudanigu maxaa weye adanu waxaa weeye aarafu raajix adanu huwa arafu raajix dhinaca raajixa ayaa danin la yidhaahdaa laakiin laba shay oo siman waxaa weye tajwiiz iyo bannayn maahane waxaa weeye danigu waxaa weeye aarafu raajix dhinaca raajixa oo xooga badan kan ka soo horjeedo marjuuxana maxaa la yidhaahdaa wahmi baa la yidhaahdaa marka meeshan hadda tajwiiska uu noo yiri laysa bitajuus tajwiis maaha muxuu yahay waxaa weeye tarjiix wey kutubul usuul fiq markaa saa u fiiriso waxaa ka buuxa ku qoran oo shaaficiyadiiya kayrkeedba waxaa ku qoran addannu huwa tarjiixu axad alixtimaalayn saasaa lagu tacriifina waliba tacriifka ugu xooga badan oo la xoojiyo wey addannu huwa tarjiixu axad alixtimaalayn wey laba ixtimaal hee mid ka mida ah, inaad rajixiso xoog badiso ood miisaanka xaggiisa u leexiso haada huwa danni wey laakiin inaad tajwiiz amray inaad tirahdo ma ahow tajwiiz amray inaad tiraahdo wadaadka marka lagama yar marka musaamaxo weyn iyo maxaa la yidhahdaa baa ku jiro wey taasaa ku jirta daada kale waxay danu shay waxaa weeye luqa haddi markii la tacrima danu maxaa la yidhaahdaa adanu luqa waxaa weeye calimahu eh, calimahu bigayri yaqiin baa la calimahu bigayri yaqiin yaqiin la-aan shayga markaad ogaato yaa la yidhahda danna shay-a shayga wuu ogaaday baa la yidhahda ah dana shay bimacnaa calimow bigayri yaqiin luqa alcarabiya saas ayaa lagu yidhaahdaa ayb laakiin istilaaxa haddii la yidhaha sidaa hadda marre waad mari kartaa oo tira adannu waxaa weeye tarjiixu axad alixtimaalayn weeye tarjiixu axad ixtimaal labada ixtimaal mid kamid ah inaad raajixdo waxaad kaloo odhan kartaa istilaax ahaan waxaad odhan kartaa idraaku shayi maca ixtimaali diddi lmarjuux ah, idraaku shay shay inaad haleesho ood ogaato ood fahanto ood garato hee maca ixtimaal ayadoo ixtimaali suurtagal ay jirto diddi lmarjuux mid asaga ka soo horjeeda oo marjuuxa oo laga xoog badan yahay dani marka muxuu kuu noqday adan huwa raajix wey midka ka soo horjeedana muxuu noqday huwa almarjuux wey marka tajwiisul amrayn laba arrimoo bannaan ma ah sida sheekhu sheegay maxay tahay waxaa weeye alraajix wey ah, huwa tarjiix wey marka arfu raajix ayaa dani la yidhaahdaa wey cala alaakhar mid kale ka xoog badan wadaada qaar baa tarjiixu axad alixtimaalayni fi nafsi cala alaakhar min gayri qaطci ah, tacriifka waxaa mara aamidi inaad labada shay mid ka mida ah aad raajixdo oo naftaada u xoog bato biayri acin adigoon qaci goynayn oo boqolka boqol aan goynayn lakin xsagaad oojinaysaa naftaaduna saas ayay ku qancaysaa saasay ku qancaysaa marka danigu in la yiraa dani tajwiis in la yihaahdo waxaa weeye sax maa hadalka asagaa waxaa wey waa hadal laga xoog badan yahay hadal laga xoog badan yahay ayb taas waa xagga tacriifka weeye waxaa kuu soo haray daniga danigu maraatib buu leeyahay w danigu laysa bimartaba waaxida waxaan soo banay ahlusunna waljamaaca inuu madhabkoodu yahay hee cilmigu inuusan martaba waaxid ahayn cilmigu inuu maraatib leeyahay yaziidu wa yanqus waan soo marnay wey kadalika dannu waxaa weeye laysa bimartaba waaxida iska ilaali wey waxaan saa u leenahay dad ahlulbidaca qabo danigu inuu shay waaxida yahay wey laakiin danigu waa maraatib wey sida saxiix ahlusuna waljamac wa salafku ay qabaan waa maraatib wey magacyano iyo qaybana waa kala leey daniga mararka qaarkood waxaa lagu idlaaqaa inuu yahay cala alcilmi danigibaa waxaa lagu idlaaqaya cala alcilmi qowluhu tacaala baana ka mina ah, aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim hadaa marka maay tahy anahum mulaaquu rabbi macnaheedu maay tahy yaclamuuna tamaama alcilmi wey annahum sayulaaquunahu marka taa maxay tahay cilmigiibaa waxaa laga yaaba mararka qaarkood danni in lagu idlaaqo marka shay danni in la yidhaahdo iyadoo loola jeeda hee cilma yaqiina waa dhici kartaa mararka qaarkood mararka qaarkood waxaa laga yaaba cilmigi in lagu idlaaqa danni minhu waxaa ka mid qawluhu tacala fain calimtumuuhunna mu'minaatin baa ka mid ay danantumuuhunna wey macnaheedu fain calimtumuuhunna e ay danantumuuhunna aad u malaysaan gabdhaha mu'minaadkaa oo la itixaamahayo ama hawshooda la ogaanahayo inay muminaad yihiin wy inay muminaad yihiin maxaa dhacaysa lianna alcilma huna waxaa weeye inaad qofka cilmi yaqiin adigo qalbigiisa wax ku jira iimaankiisa hee waa shay baciida wey waa shay baciida ma ogaan karta adigo hawsha adiga hawlaad adigu ogaan karto ma jirto ma ma jirto wey ayib iimaanku marka iimaanu zayd min annaas inaad adigu ogaato wuxuu yahay hawshaa ma dhacaysa hawl suurtagal laa yumkin weye iqtilaacu calayhi weeye marka makhluuqaadka inay u shoogaadaan moog laakiin hadda fain calimtuuna maxaa laga wadaa idanantum aad u mala danantumuuhuna haweenka aad u malayseen haweenkeena aad u malayseen ninka la yidhaahdo xaafid barmaawi aayaddaas qur-aanka markuu fasiraayo wuxuu yidhaahdaa falaysa almuraadu huna alyaqiin aayaddan marka laga hadlaayo lagu leey fain calimtumuuhunna yaqiin iimaankooda la yaqiinaayo oo la qadcinayo oo la goynayo aayaddu kama hadlaysa muraadku yaqiin maaha Ah, idla iilaaca ilaac iyo fiirsasho iyo ogaansho qooraansasha ma jirto lana cala albaain qofka baainkiisa uurkiisa waxa ku jira qof ogaan karaa ma jiro inamaa xukmunaa waxaa weeye bihi he limuطlaqi talafud waxaan ku xukumaynaa limuطlaqi talafud shahaadada inuu ku hadlay shahaadateynka inuu ku hadlay oo shahaadateyn ku dhawaaqay ayaan xukumaynaa weeye bishahaadateyn talafud bishahaadateyn ah, wax kale oo hawshaa radinaayo oo ka hor imaanayana ay ka muuqaneen wey talafudkii marka shahaateynka uu ku hadlay wax naaqidoo kalena uusan ka muuqin baa waxaa weeye laakiin lamaa nuzila daalika manzilat alyaqiin tacaara waxaa weye tacaara litacaduru lyaqiin danigii baa waxaa la dejiyey mansilat lcilmi wey limaada lianna cilmigii baa suurtagelay yaqiintii ma suurtagelayso marka meeshii yaqiinta ayaa waxaan dhigaynaahe dani baa ilaahay subxaana wa tacaala dhigay wey ilaahay subxana wa tacaala dani buu dhigay weye licidami haatayni kelimateen wey labadan kelimo shahaateynka in lagu dhawaaqo waa laba kelimo waaweyn wey laba kelimo waaweyn ayb marka eh, hawl sahlan maawe hawl sahlan hawshaa iyadaa maa marka qofku hadduu shahaadayn ku hadaltaa macnaheedu waxaa weeye iimaankeena iyo hawsha aan wadanoo dhan maxay tahay in uga jeedaa waa dani wey yaqiin ma jiro saas daraaddeed laba khaladba marka hunaa markii la joogo laba khalad baa ka soo booda khaladu takfiir walkhawaarij halkaanu ka soo boodaa la soco oo cilmi iimaankii iyo islaamnimadii waxay ka soo qaadayaan hee yaqiin bay rabaa inay kaaga dhigaan annagaa ku baarayna annagaa kontarool kuu dhiganayna annagaa hee kujeegarayna kuleeyihiin hunaa yaqiin bay rabaan inay ku fariisiyaan qolo kale waa ka sii darahayaan oo ayaga laftooda min xayu an laa yashcuruun bay kasii oo waxaa ka booda hee murjia ayaa ka boodow oo waxay ka dhigayaan iimaanka dadka oo dhan inuu yahay yaqiin inuu yahay saas daraadeed wadaadada somaliya badan waxaad ka maqashaa man sabata islaamu bilyaqiin hee lam yazul ilaa biyaqiin baad maqashaa hadalka ma hadal saxa ah hadalkaasa bisaxiixo liannahu man sabata islaamu biyaqiin maxaa lago yaqiinta haddaad ka wada ay bidanni hada waa saxiixo haddaad ka wada man islaamuhu bidanni ha oo shahaataynki buu ka nawaaqid lagu arkaayo ma jirto haadaa huwa saxiix wey laakiin dalabadii dadka caamada waxay u faahmeen markay yaqiin maqlaan hee boqol boqol inay tahay isilaaxa marka sila khata wey ah weligin iska ilaaliyo marka man islaamuhu bilyaqiin ay man islaamuhu bidanni islaamkiisu dannibu ku sugtay ku sugnaday shahaataynki buu ku hadlahayaa cibaadaadkii buu la imaanahayaa wax naaqida oo kaaga muuqdana ma jirto laa xaqiiqatan walaa danna Ah, waxaad ku malaynayso nawaaqiduna ma jirto ood ku hayso ama adugu aad ku maqashay ama dadaad ku kalsoon ay kuu sheegeen oo ku dhaheen musxafku ku kaadsi musxafkuu ku istaagay nebigu caayey buu caayey hawshaasuu sameeyey aayaddaasuu inkiray adigu ma haysa cid ku kacaysa asaguna ma qiranahayo mar hadduu saas yahay walaalkaa muslim hore u soco baad dhahaysaa wax qodqodida iyo wax baarida midna ma jirto laakiin takfiirku waxay ku leeyihiin e ma jirto annagaa ku baaranayna annagaa ku magaciisanayna lanno ayagu hawlo kale ayay ku jiraan hawlo kale ay markaa weligaa labada labada jim iska ilaali jiim lkhawaarij e waa jiim lmurja iska ilaali weliga labadaa jiim sheekh waxaa laba inaad iska ilaaliso labadaa jiim haddaad mid u bayrto waad qarimaysaa sheekh jiim lkhawaarij e waa jiim lmurja labadaa jiim iska ilaali waxaa kaloo jim saddexaad ah, jimlhe jahmiya ayaa isaguna jira wey oo ayaga laftoodu meeshay ku arooraan murjiadii meeshay ku aroreen muctasiladii karaamadii beleedoo dhan meelahay ku arooraan meelaha marka alla iska marka cilmiga dhanigii hadda waxaan ka wadnaa dhanigu waa darajaat laysa bidaraja waaxida waxaa ka mid a ah dhaniga qaybisa waxaa ka mid a ah waxa la yidhaha kutubda fiqiga had iyo jeer aad ku aragtaan dhanu ghalabatu dhani soo had iyo jeer ma maqalno ghalabatu dhani waxaa weeye ama dhanu lghaalib waxaa weeye waxaa weye waa dhani xoog badan oo cilmi gaaray marka qaarkoodu halkaasaa kula xoog badan weliba dhinaca kale waxaad ku dhawaanaysaa mararka qaarkeed inaad diidood ku dhaarato tira mahasaana xoog badan oo saxiixa dhinaca kale waxba kama jira baatili wey inaad tiraahdo liannu calaamaadka iyo tusaalayaalka iyo bidhaamaha iyo sumadaha iyo hawsha u wata dannigaas ayaa aad u badan wey marka waxaad ku dhawaanaysaa qalabatu danni ee inuu maxaa la yaraahdaa uu yahay dhinacan uu yahay baad malaynaysaa qof baad arkaysaa sadeed qofkan waa ina hebel maxaad ka ogaataa waa yahay xag sadeed ma midkaan xagga wallahi billahi midkaan waa yahay saa daraadeed nasabka kaafiyada lagu sugaayo kaafiyada markii la war ilmahan yaa dhalo la isku qabsado soo qalaba soddonima waxa lagu sugaayo haa raadkii iyo calaamadii iyo indhihiisa iyo hadalkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo qaab war or dhaqaaq waa leel xagga u sujiyeen soo soco waxaaso dhan waxaa lagu sugaayo hee qalabatu danni baa lagu sugaayo markaasa weliba nasab inuu ninkan reebel iyo gabadhan reebel tahay ayaa lagu sugahaya qof la isku qabsaday marka qalabatu dannigu waa xoog badanta marka dannigu waa qaybaha iyaga ah ayuu leeyahy waa darajaad buu kala leeyahy laysa bidaraja waaxida daraja waaxida danigu maa sidaa maxaa layiha waa in loola socdo ayb marka danigu marka waa shay lagu camalfalayo danigu waa shay lagu camalfalahayo adilada sharciga ka mida oo lagu camalfalahayo qaalibu shariicana waxaa weeye adilada sharciga qaalibu adilatu sharcina waxaa weeye danigaasay ku socotaao danigaas marka waa shay lagu camalfalahayo oo macmuula oo lagu dhaqmahayo weeye sidaa waa in loola socdo sheekh marka aan ka socona hadalkiisa muxuu yidhi wa danigu iyo malihii tajwiis weeye aad bannaysto juis maahane waxaan idhi waa tarjiix wey mahadhadu waa taa wey tarjiix weeye amrayni laba arrin aad kala raajixiso axaduhumaa midkood adharu ka muuqasho badan yahay min al aakhari midka kale wey waa ka muuqasho badan yahay muuqashahaas marka waa darajaad bay lafteeda noqon kartaa wey ka ictiqaadi inaad ictiqaaddo wey ictiqaad waxaa weeye caqdu lqalbi calaa shay wey wa isbaatii binafsi ictiqaad haddaad maqasho waxaa weeye caqdu shayi he caqdu lqalbi calaa shay qalbigaaga iyo iimaaniyaadkaaga inaad ku xirto shay inaad ku gunudo ood ku qofusho wey Ah, oo ibaati in lagu sugo ayaa la yihahdaa ka ictiqaad insaan insaanku inuu ictiqaadiyoo aamino ku gunto qalbigiisa fii maa shay wey yubiruhu u waramahayo yukhbiru u warramahayo bihi asagaba ahiqatu qof uu ku kalsoon yahay oo taqaano oo walaalkaayo muslima ayaa hawl kuu sheego wuxuu ku yidhi maanta waxaas iyo waxaasaa dhacay fii maa yukhbiruhu ishima ladii kii yukhbiru u warramahayo bihi asagaba ahiqatu qofku ku kalsoon yahay wey hadduusan aadan ku kalsoonayn hee hadde kaa waxaa weeye dani lama yidhaahdo wey Ah, kawdani lama yiraahdee war baa maanta wa ii sheegay bade been hawaasa ah, mid badmaceeya macallin weyn baa maanta wax ii sheegay maxaa wuxuu sheegay maxaa ka jira laakin ku kalsoon tahay waxaa wey warkiisaas ka soo qaadaysaao ah, warkiisa waxbaad ku dhisa waxbaad ka qaadaysaa iqat fii ma bihi athiqatu mid uu ku kalsoon yahay annahu shaygu u warramay calaa maa akhbara bihi siduu ugu warramay ku sugan yahay siduu ugu warramay ayuu ku aaminaya ku ictiqaadaya annahu ee almukhbaru bihi shayga loo warramaayo calaa maa ay maladii kii weeye akhbaru u warramay bihi siduu ugu warramay inuu yahay ayuu ku sugan yahay oo aaminaya oo wax ku dhisay wuxuu leey hebel baa maanta arrintaa iyo arrintaa ii sheego saasaa dhacday maanta haa hebel baa maanta arrintaasaa dhacday yaa kuu sheegay wadaad hebel baa ii sheegay oday hebel baa ii sheegay hebel qofku kalsoon yahay marka axkaam ku dhisahayaa way marka wa injaaza haba bannaanaato an yakuuna inuu ahaado an yakuuna inuu ahaado bikhilaafihi siduu u warramay si ka duwan almukhbaru bihi sida waxa lagu warramay sida lagu warramay wax ka duwan inay waa dhici kartaa laakiin hadda waxaa siday ka duwan waa dhici kartaa u bixi mayse hadalkiisa wax ku dhisaysaa limaada lianno waad ku kalsoon tahay waa qof siqa ah hadduu faasiqiya ama qof aan lagu kalsanaya ama muqayil uu yahay xaggaa loo turay waxba laga soo qaadi maayo kuwaas lagama hadlay wainjaas haba bannaanaato wey an yakuuna inuu ahaado wixii loo warramay bikhilaafihi sida loo warramay si ka duwan waaba dhici kartaa wey ila qofkaan kuu warramay waxaa dhici kartaa inuu wax ismoodsiiyo waa insaan wey siduu asagu wax u suuraystay ama siduu asagu mooday inaysan ahayn weeye waa hilmaami karaa waa ismoodsin karaa waa ilduufi karaa aflaa ku imaan karta sahwi baa ku imaan karta howlaaso dhan waa jiraan wey howlaaso dhan waa jiraan lakin saasay tahay waxbaad ku dhisaysaa danni baad ka soo qaadaysa waxbaad ku dhisaysaa iyo wadani اlinsaani wadani danigu waa hoos dhiganta waxayna ku cadfan tahay dhanka ictiqaad ictiqaadka ku cadfan wadani اlinsaani insaanka malihiisi weeye uu maleeyo oo uu ka soo qaado fi lgaybi daruurtii weeye almushfi in la yihahdo almushfi oo lashiinka la reebo almushfi la yihahdo laakiin hadda wadaadka siduu xarakeeyey muxaqiqii qolada dabcadda inuu xaqiiyan adama aqaana wadani shayi fi lgaymi almushifi way dhaheen wey almushifi marka shiinkii way xarakeeyeen wey laakiin fadani markuu hadda dabdinay waa ujeeda wuxuu yihi bidami shi wa sukuun shi lmucjaba soo ma jeed wuu reebay wey marka labadaba inay jiraan baa dhici karta marka wadan اlinsaanu qofku inuu maleeyo fi lgaymi daruurtii buu ka maleeyey almushfi alghaym mushfi waxaa weeye algaym mushfi waxaa weeye algaym اlbaaridu waxaa weeye algharib waa daruurta qabow oo soo dhowaatay oo dhibca iyo wax saas qabow ula socdo soona dhowaatay ayaa la yidhaahdaa waa daruur uu la socdo dabayl iyo qabow iyo soo dhowaasho ay la socdaan qabow bay wadataa dabayl bay wadataa xoogaa waa soo dhowaatay kaasa waxaa layihaha alhaymu almushfi ama almushifi la yihahdaa marka daruurta soo dhowaatay oo qabow oobu wuxuu u qaatay athaqiin ee maxaa la yihaha alhaliid athaqiin bimacnaa alhaliid waa culus yahay wey qaru leeyahay biyaha ku jiro waa daruur culus daruur culus oo khira leh weeye anahu asagu daruurta anahu daruurkaas iyo eh, qaymkaas yejibu waxaa ka imaanaya minhu xaggiisa waxaa ka imaanahaya almataru roob baa ka imaanahaya carab waxay tidhi min calaamaati almatar hee maxaa la yidhahdaa asaxaabu mar haddaad daruur arto cirki iska qabso daruur soo daruuri soo dhawaadeen oo biyo ka buuxan oo saqiin iyo qaliid uu yahay hee oo qabow aad dareentay oo dabayl aad dareento dabayshi roobka hortiisa imaan jirtay calaamaadkaasuna waxay kutusahayeen hee waxaa leeya in roob in roob imaanay kutusaysaa w marka waa danni wey hadda wey alaabtaad xaraysanaysaa waa diyaargaroobaysaa hawlahaad kala xirxiranaysaa wixii alaabtaadii waxaao dhan baa xirto roob baa soo socda oo meeya taruurtu waad soo dhowaatay qabow baa isoo galay dabayl baa isoo gashay mugdi baa bilowday hawlahaad isku xirxiranaysa marka waa danni waan waxaad ku xisaabtamaysaa waad ku xisaabtamaysaa wain jawasa haba baneeyo weeye wain jawasa haba baneeyo weeye qaar qofka mujawiska wax malaynaya in jawas ahaa baneeyo weeye an yanqashica inuu faydmo weeye an yanqashica yankashifa inuu faydmo daruurtii haybkii inuu faydmo min hayri matarin iyadoo roob lageyn inay faydanto oo iska kala yaacdo ee waa laga yaabaa wey oday waa la wankaqaatay dheheen y roobkii baa dhashay maanta waa la baryaynaa roob baan waa la baryaynaa saacirku ay soo qabsaday markaasuu ducadii waa la aqbalay wan baan qalaynaa daruurta iska kala yaacday dheheen Ah, sooma markaas waa oday waarane wanka qaad baa la marka iyadoo rooba ka aasan di'inin he yayba iska kala yaacdayba marka laakin asag ku dhisay waxbuu ku dhisay wain jawasa haba baneeyo wey injaasa inay tahay wainjaas in meesha wain haba baneeyo wey ama ha banaanaado an yanqashica inuu faydo weeye daruurkii min hayri matarin iyadoo roob ka imaan weeye waa dhici karta marka laakiin adugu waxbaad ku dhisaysaayo waad ku soconaysaa waa in roob ka imaanaya ad malaynasaa sidoo kale tusaale kale waa ictiqaad ilmujtahidiin tanaa anaga naanfacaysa waa ictiqaad ilmujtahidiin ictiqaadka iyo aaminaadu ay aaminan qalbiga ku guntaan almujtahidiin dadka culummada diintiiqan ay ku ictiqaadiyaan oo qalbiga ku xidhaan fiimaa shayga yuftuuna ay fadwoonahayaan bihi asagaba ay fadwoonayaan oo ummadda u fadwoonahayaan fii masaa'il alkhilaaf masaa-isha laysku khilaafsan yahay wey se isha laysu khilaafsan yahay wadaadadu intay baaraan oo fiirfiiriyaan oo adilada eegaan ayay waxaa wey dhinac bay goynayaan dhinacaasuna fadwoonaya kuna camalfalaya masalada waa laysku haya hadala soco abu xaniifa baa xagga maray maalik baa xagga maray axmed baa xagga maray sufyaan thawri baa xagga maray awsaaci baa xagga maray baa lagu leeyahay wo laakiin waa maca daalika wadaadku meel buu rajaxanaya shaafici meel buu ku dhufanahayao masaa'ilka marka mujtahidiintu ay isku khilaafsan yihin oo dhinac uu rajaxanayo hiya min baabi dunuun min baabi danni baabkan asaga ayay ka mid tahay wey marka axkaam buu ku dhisahayaa hawl buu ku dhisahayaa furuuj baa lagu banaysanaya dhiig baa lagu banaysanaya axkaam baa lagu socodsiinaya xalaal iyo xaaraan baa lagu wadaa xalaal iyo xaaraan ayaa lagu wadaa lagu socodsiinayaa marka wa kictiqaad mujtahidiin wey fiimaa yuftuuna bihi waxay fadwoonayaan fi masaa'il khilaaf masaa-isha la isku hayo culummadu isku khilaafsan yihin waxay fadwoonahayaan weeye ayaduna waxaa weye min baabi danni wey baabkaa danniga ah ayay iyaduna ka mid tahayoo dhinaca iyagu ay fadwoonahayaan ayaa raajixa dhinac isagu fadwoonahayo oo uu marahayo huwa raajix weeye dhinaca ka soo horjeedo abu xaniifa marahayo tusaalean shaafici markuu isagu dhinaciisa tarjiixsado dhinaca abu xaniifa wuxuu dhahaya eh, marjuux wey saasuu dhahayaa waa marjuux wey oo iyada imaamu shaafici laga soo raray kelimada ay dhahaan sugnaanshadeeda waabaan baaray oo muddo dheer laga joogo kabacdi waktiba uma helin kelimadda aydaan muxuu ahaa qowluna waxaa weeye sawaab yaxtamilu lkhata annaga qowlkanagu waa sawaab weeye laakiin yaxtamil khata ah. wa qowlu hayrina annaga qowlka hayrkanagu dadka naga soo horjeedana khata weeye waa gaf weeye yaxtamilu sawaab ah, waa gaf weeye laakiin yaxtamil sawaab goyn mayno ah, laakiin annagu meeshaan marayno saxiix weeye waa sawaab weeye laakiin yaxtamil e inuu gafnabo waa dhici kartaa lakin ilahay waxaan ugu dhowaanaynaa inuu qowlkanaga iyo macnahanagu iyo madhabka anagu aan marayno uu saxiix yahay wey ka naga soo horjeedana hee uu marjuuxu yahay wey anaguna aan raajixnahay wey qowlka imaamku shaafici aad baa looga soo raraa waaba intaa baarbaaray yaan waayey meel maxaa l nas uga sugan yahay marka bal hala soo fiiriyo hala soo egeyo ayb marka si kasta haata xataa haddaysan sugnaanin macnuhu laakin waa un saxiix macnaha madaahibtu waa saas wey qowlkaaga iyo madhabkaaga adigu adilada aad ku fariisatay amaaraadka aad ku farisay calaamaadka ku fariisatay oo qaraainta ad ku fariisatay huwa sawaab weeye maxaa weeye waa yaxtamilu khata weeye cidda kaa horjeeda qowlkeedu waxaa weeye khata iyo marjuux weeye waxa weeye yaxtamilu sawaab sidaas wey manaha laga wado manaa laga wada waa sidaas wey marka ictiqaad mujtahidiin waa sidaas fima yaftuuna bi fi masaa'il khilaaf wey wain jawasu haba baneeyeen mujtahidiintu wey wain jawas almujtahidiin mujtahidiintu haba baneeyeen weeye an yakuuna inuu ahaado almru amarka ay fadwoonayeen masaaisha ay fadwoonayaan iyo wax iyagu raajixsadeen bikhilaafi daalika sidaas khilaafkay si ka duwanba inay tahay masaladu hadda aad adugu tiri waa raajix inaad tiri waxaa weye hadda aad raajixa xoogaysay waxaaba dhici kartae bikhilaafi daalika inay tahay oo marjuuxinay noqoto midda laga xoog badan yahay noqotaba qowlu kayrkana uu raajix nooda dhici kartaba waayru daalika kuwaas aan soo sheegay waayri daalika kuwaas aan soo sheegay kuwaan ahayn weeye oo mimaa shay ka mida laa yuqtacu aan la goynayn oo la jarayn bihi asaga o kuwa aan kuu soo sheegay oon daruurta kusoo miaaliyey oo qowl mujtahidiin itiqaad mujtahidiin kusoo miaaliyey iyo kayrkood oo dhan baa kuwaa la midoo baabu dunuun iyo baabi danni weeye lama goynaayo laakiin waa raajix weeye dhinaca kale e waa marjuux weeye ama wahmi baa la odhanahaya wahmi ayaa lagu xukumahaya danigi marka meelaha ayuu wadaadku uga tegay wey sidaasaa markaa xaalkiisu ayuu danigi noqonahaya saasuu noqonaya faslun buu yidhi intaas danigu markaa nooga ekaado faslun kan fasl wuxuu kala saarahayaa shakigii iyo wixii soo socday soo socday wixii soo hormari kala saaraya wuxuu yidhi washaku shakigii tajwiisu waa bannayn weeye amrayn laba arrimood aad bannayso marka tajwiiskaas iyo dee amraynta laguu sheegayna amarku wuxuu noqon karaa daniga hadda siaan kusoo marnay iyo sida shaka hadda ku sugan amarku amraynku waxay noqon karaan isbaat iyo nafyi waa noqon karaa waxbaad sugaysaa waxbaad diidaysaa labaduba isbaat bay noqon kara labadu nafyi bay noqon kara waxay rabaan ha noqdeen wey laakiin hadda isbaat iyo nafyi ayaa inta badan ayaa loo jeedaa wey washaku waxaa weye tajwiisu bannayn weeye amrayn laba arrimood aad bannayso oo laa maziyata dheeraad usan jirin liaxadihimaa midkood iyo calal aakhri midka kalow wax dheeraada midkood midka kale ka wato oo midna uu yahay afartan iyo sagaal midna konton iyo kow yahay ma jirto laakiin maxay yihiin waa konton iyo konton konton iyo konton weeye taasaa shakileda midkaan isaga tacriifka laftiisa waa tacriifka uu maray juwayni laftiisu uu sheego marka isaga laftiisu laysa bisaxiix wey isaga laftiisu fiih maa fiih wey limaada lianno shakiga luga alcarabiya waxaa la yidhaahdaa shaki luga alcarabiya sidiisa waxaa la yidhaahdaa waa muطlaqu taradud baa la yidhahda ashaku luga alcarabiya muطlaqu taradud noqnoqosho wey belteg iyo isbaraamber warmasana warmasana oo dhinacadiisan kuu xoog badnayn ayaa la yidhaahdaa shaki waa luga alcarabiya lagu yihahda shaki luga alcarabiya waxaa la yidhaahdaa muطlaqu taradud muطlaqu taradud imaamu nawowi wuxuu sheegaa sida muطlaqu taradudka ay tahay ayay fuqahadu u qabaan shakiga mutlaqu tiradu oo markaa danigu soo gelayo oo shakigu soo gelayo lakin barmaawi iyo hayrkiis waa radeen waxay dhaheen laysa bisaxiix eh, ilaaqa nawi mutlaqu tiradud baa daniga iyo shakigu soo wada gelayaan saxiix maaha abwaabta qaar ka mid ahaa laakin laysa bikulli abwaab abwaabta fiqiga o dhan ma wada gelayo almuhim shaki luqa alcarabiya waxaa la yidhaahdaa mutlaqu macaani badan buu leeyahay mutlaqu taradud baa leeyahay waxaa kaloo ka mid a ah shaki waxaa la yidhaahdaa shaka calayhi alamru ee iltabasa wartaabo shaka calayhi alamru waxaa laga wadaa ee iltabasa waa iska dhex galay wartaaba waana ka noqnoqday oo waa ka taraduday oo waa ka istaagay ayaa la yidhaahdaa ayb saasaa la yihahda marka muطlaqu taradud ayaa la iltibaas iyo maxaa la yidhahdaa ka noqosho ayaa la yidhahda ama islaaxa soo islaaxa sida saxiixa waa in laya idraaku shayin maca ixtimaali diddin musaawin ixtimaal idraaku shay shay waa inaad haleesho ood ogaato e ixtimaali ixtimaal iyo suurtagalniba ay jirto didin musaawi didin musaa shay did asagoo soo ka soo horjeeda musaawin oo la siman asago shay asaga la siman oo dhici karto baa ah, jiro shay asaga la siman ayaa jira oo meesha taagan weeye marka tajwiis iyo banaynayn ma ahane waxaa weeye hee waa tasaawi waa siman yihiin waa siman labada shay waa siman marka shaki waxaa weeye islaaxa waxaa weye idraaku shayin maa ixtimaali didin musaawi didi shay did ah oo asagoo ka soo horjeeda musaawi la siman saasaa islaax ama luqa alcarabiya waxaa weeye iltibaas iyo eh, taradud weeye sidaas marka inahaas ayaga eh, aan ka socon eh, marka shakiga ma la ohan karaa idraag ilaa hadda idraag baan ku fasiraynaa idraag ma lagu qeexi karaa usuuliyiintu waa isku hayaan ha iyo maya baa la isku hayaa sida saxiixa xooga badanna waxa weye shakigu inuu idraag yahay shakigu waa idraag leanna wixii waad aragtay oo waad la socotaa oo waad dareentay laakiin dhinaca ma goona waa laba shay oo kaasima wey laba arrimood oo kaasima marka idraag waa jira iyo haleeli ogaasha waa jirtaa laakiin dhinac baan kuwa xoog badnay marka inuu yahay wey sidoo kale waxaa ka mida wahmiga oo kasoo horjeeda damiga kasoo horjeeda laftiisa idraag ma la ohan karaa ha idraag waa la ohan karaa idraag waa la ohan karaa weeye isaga laftiisa ay marka shaku waxa meesha uu yidhi tajwiis waxaa weeye tajwiis ma ahane waxaa weeye waa idraag weeye amrayn wey idraag inaad haleesho ood ogaato amrayn laba arrimood nafya isbaad waxay rabaan ha noqdee laa masiyata liaxadihim cala alaakhar midka kale uusa midka kale dheeraad ka lahayn waxba lama dheerow ka shakil insaani wey qofka uu ka shakiyo weeye fil haymi daruurtii weeye hayra mushifin aan qaboobayn oon soo dhowaanin oo saqiilka ahayn oon cuslayn oo beredka wadan waxba wadan kaasoo kale qofku uu ka shakiyo annahu daruurta ayadaa yakuunu waxaa ka aanaya minhu xaggiisa waxaa ka imaanaya matarun roob baa ka imaanaya rooma ka imaanaya annahu min alhaym weeye yakuunu maka aana minhu xaggiisa madarun roob ma ka imaanaya am laa mise kama imaanayo qof saas ku shakigaaya marka dhinacna uma xoog badna limaadaa daruurtaanu daruur maxaa la soo dhowaatay maaha mid dabayl wadata maaha mid qabow wadata maaha daruur culsa biyo ka buuxaan maaha biyo roob marka ma ka imaan doonaa mise kama imaan doono dhinac xoog ule ma jirto wey laakiin markay qaboobayd oy soo dhowaatay oo saqiinkii ay cuslayd oo halaya dabaysha wadatay oo berdiga wadatay waxay ahayd danni bay waxaa kuu xoog badnayd in roob ka imaanaya kuu xoog badnayd laakiin calaamadaas markaysan wadan waxaa weye ka shaki insaan weeye calaamadaas markaysan wadan waxaa weeye roob inuusan ka imaanaynin ayaa shakiga qabtaa kumana xoog badna wey waa kuu simantaha wey ka shaki linsaanu qofku inuu ka shakiyo ismoodsiiyo fi lhaymi lmushifi roobkii dabayshii daruurtii cafwan daruurtii aan qabowga iyo aan wadan iyo dabayshii soo dhowaantii culayska midnaan wadan annahu haymkaas yakuunu maka ahaanay minhu xaggiisa matarun roob maka imaanaya ama maahane la kama imaanahayow iyo wa shakul mujtahid wey qofka mujtahidka uu ka shakiyo fii shaygii weeye laa yaqtacu uusan goynayn ousan jaraynin bihi asaga min alaqwaal uusan goynayn uu ka shakiyo wey wadaad baa su-aalo weyday mujtahida masaladii mubaara kutubta ku noqda aqwaalulculamaa ayaa masaladii isku khilaafay adiladii baa isku hardiday inta adiladu isku hardinayso oo culummadu isku hayaan hee huwa shak huwa maxaa shaakun filmasala wey masalada waa ka shakisanya dhinacna ma goynaayo waa ka istaagaya masale dhinac uma caddaanaysa sidaa daraaddeed mujtahidku markuu shakiga ku yimaado oo mugdigaa ku yimaado waa meelaha la yidhaha qofka mujtahidka waxaa u baanaanee inuu mujtahid kala taqliidiyo leanna masaladii markaad baartay haddii dhinacna kuu caddaan waayey maxaad samaynaysaa caamadoo kale aad noqonaysaa fi haadihi lmas'ala haadihi lmas'ala waxaad noqonaysaa ee caamadoo kale ad noqonaysa maxaad samaynaysaa war shaafici baa sidaas yiri baad leedahay Ah, shaafici baa sidaas yiri ayaad halkaas ku carraysaa marka inta masaladu kaaga caddaanayso caamimaad masaladan ka noqonaysaa ah, caamimaad ka waxay dhaheen may ma jirto waxaa weeye mujtahidkan ma taqliidinaya tawaqaf waa ka istaagahaya afkaan ka kala hayaa buu iima caddaanin iima caddaantin weli ku jira hayaa laakiin masaladu masale hadday tahay madluuba oo layska dalbahayo oo in lagu camal falo rabo oo ummada isku hayso oo lagaba yaabo haddaadan fadwoonin in la isku laayo qabaa'il isku laayo fidna ay ka dhalato waxaa way wadaad kala taqliidaysa waxaad halkaasaad taqliidaysa halkaasaad ku kala saaraysa ummaddaw laakiin ma ma u sheegaysa ma waxaad dhahaysaa shaafici baa saa qaba mise masaladu saa weeye baad dhahaysaa ma caddaynaysa waa waraniga masaladu iima caddaanin laakiin wadaaddaa saas qaba sheekh hebel baa saa qaba imaam hebel baa saa qaba mise intaad iska aamuso yaad dhahaysaa culmo alle masaladu caamay masaladu waa saas saas halkaa lagu kala baxo labada wadaadadu waa dheheen wey labaduba he wadaadadu waa dheheen wey ayib laakiin haddii masalada aadan adugu ku kalsoonayn oon weli aysan kuu caddan ammaanada cilmiga waxay ku jirtaa inaad tidhahda hee saas waxaa qaba sheekh aniga masaladu iima caddaanin laakiin wadaaddaa saas qaba weeye Ah, wadaadadaasana taqliidinaynaa haadaa madhab fulan inaad tiraahdo dadkuna ay saa ogaadaan saasaa fiican aduguna ad iska leeiso aduguna ad iska leexiso si hadhow markay kuu caddaado hadday wax kuu caddaadona go-aanaad ka gaarto aad wadaad kugu gemiso tiraho shalay hebel baan taqliidinay laakiin hadda hee alxamdulillah waa noo caddaatay ood uga leexato ad uga hawsha u leexato ayib waa shaki mujtahid mujtahidku inu ka shakiyo isboodsiiyo uusan u caddaanin fii maa shayba lam yaqtac uusan goyn oosan jarin bihi asagaba min alaqwaali aqwaasha culummada culummada islaamku ay mareen uusan goyneen shaki buu kaga sugan yahay wey iyo wagayru daalika taa aan kuu sheeg waxaan ahayn oo min alumuur arrimaha weeye allatii taasoo laa yaqlibu aysan xoogaysanayn oysan qaalib ahayn oysan adkayn weeye fiihaa dhexdeeda axadu tajwiizayn labada bannaynood mid kamid uusan xoog badnayn weeye calal aakhari midka kale uusan ka xoog badnayn ayaa shaki la yidhaahdaa wey shaki taa iyada ayaa le shaku marka waa masala war badan wey masala war badan wey laakiin aan ka soconno inahaas maaa la ayaga isaga almuhim hadda maxaan soo marnay waxaan soo marnay cilmi waxaan soo marnay jahli waxaan soo marna dani waxaan soo marna shaki afartaasan haynaaho afal idraag ayuu noo sheegay afar idraag ayuu dadku noo sheegay laba ayuu ka tegay marka idraagaadkii lixdaa oo lashega kutub usul fiq ku qornayd laba ayuu ka tegay labaday ka tegay muxuu yahay jahli maxaa la yahay basiid waa ka tegay ko laba wuxuu ka tegey alwahmina waa ka tegey labadaa waa u gamiye sheekhu labadaa waa u gamiye marka lixdooda hadda haddii la khulaaseeyo waxay noqonaya cilmigu waxaa weeye idraaku shayin calaa maa huwa calay idraakan jaaziman waa soo marnay cilmi maxaa la yidhaha idraaku shayin calaa maa huwa idraakan jaaziman idraak iyo haleelad go-an ayaa cilmi la yidhahdaa laba jahl basiid maxaa la yidhaha cadam idraak bilkuliya inaadan shayga dhammaanba aadan ogaanin ayaa la yahay jahl basiid midka labaad saddex jahl murakab muxuu yahay idraaku shay weeye calaa wajhin yukhaalifu maa huwa calayh sida uu yahay si aanay shayga u haleesho u ogaato u fahamto ayaa waxaa la yidhaahdaa jahl murakaba la yidhaahdaa wey ayb afar dani maxaa la yidhaha idraaku shay maca ixtimaal diddin marjuux inaad shayga haleesho u ogaato u fahanto maca ixtimaali diddi marjuux shay marjuuxa oo asaga laga xoog badan yahay asaga uu jiro wey midka afraad wey midka shanaad waxaa weeye wahmi weeye xasan waxaa la yidhahdaa idraaku shay maca ixtimaali diddi eh, raajix wey idraaku shayin maca didi raajiu shay didkiisa oo raajiaha jira oo ah danigiibaa jiro lagu camal falahayo midka ugu dambeeyo liaad maxaa weye asaadis waxaa weeye idraaku shay maa ixtimaali didi musaawi inaad shayga haleesho ood ogaato ood fahanto ood la socoto wax ka garato maa ixtimaali didi musaawi shay isaga didkiisa oo musaawi la sima jinla u jiro shay islegiin u jiro ayb lixda idraag baa kutubul usuul fiqi yaa lagu sheegaawe lixda ayaga maxay ta muhiimadooda lixdaa muhiimadooda maxaa lagu camal falaya maxaanse lagu camal falay laba unbaa lagu camal falahayaa afarna waa la tuuraya maxaa lagu camalfalahayaa alcilmu wadannu baa lagu camalfalahayaa amaa arbaca bawaaqi hee daa khataa laga tuulahayaa marka walaa yajuusu alcamalu hee bilwahmi waljahli wey biaqsaami biqismayi labadiisa qaybood jahlbasir jahlmurakab iyo maxaa la yidhahdaa shaki iyo wahmi afarta ayada laa yucmal walaa yajuusu alcamalu fi shariica wey ama maaa maa yucmalu bihi waxaa weeye alcilmu wadan wey cilmi iyo dani labadaa bas ayaa shareecada lagu camal falaya ka socna inaha ayaga ayaa idraakaadka khulaasadoodii ayay noqonaysaa khulaasadooda inahaas ayay noqonaysaa halkaaba ma iskaga joogaaba culamaha allah hada bilahi towfiiq sal alla wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin